alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calى rasuuli اllah wعalى alihi وaصxaabihi اlkiraam aلطayibiin الطaahiriin wعlى الtaabiciina lahm bإxsani ilى ywm اddiin ama bacd cibaad allah usiikum wanafsiya btaqwa اllah walaalayaal waxaynu khudbadeena kaga hadlaynaa shayga loo yaqaano wasaa'il الthabaati calى diin اllah waxyaabaha kaa caawin kara inaad ku sugnaato diinta ilaahay oo aanad ka duulin mawduuca waxaynu u doorannay waa muhiim maanta liasbaabin kaiira waa cidda sababo badan daraaddeed waxaynu arkaynaa caalamka oo runtii waxyaabaha qofka muslimkaa weydaarinaya diinta maanta way ku badan yihin xagga dambe aynu ka sheegi doonaa insha allah waxaa kugu sugi kara diinta ilaahay inaad haysato waa raasamaalkii keliya waa aayatiinkii hadduu qofku waayo diinta ilaahay weydaartana dhab iyo dheeldheel mid kastaba ha u dhaaftee dad iyo dunya wax anfacayaa ma jiro addiin adduun iyo aakhiro labadaba wuu eedaabayaa sirac buu ku noolaan ma fi sacaada fi dunya walaa fi laakhira mujtamaca diin waaya duunyo iyo dal midna waxba uma tara dadka muslimiinta haddaynu saasaynu aaminsannahay raasamaalka keliyaynu haysanaana waa isaga cabduu calayha binnawaaj nebi maxamed wuxuu leeyahy gowsdambeedka ku xajista waxaa kugu ilaalin kara u horeeya waxa weeye aliqbaalu cala alqur'aan wa calaa kalaam illah ilaahay kalaamkiisa in lagu jahaysto oo dadku ahlulqur'aan ay noqdaan odayga islaamta madaxda dhalinyarada waxaa macruufa hadda waxaynu kula dadaalnaa qur-aanka barashadiisa caruurta yaryar yaa kaaga baahi badan ilmaha yar mukalafba maaha qaangaadhba maaha xilba ma sahro lalama xisaabtamayo ciddii la doonaya kalaamka ilaahay inay barato oo ay dhadhamiso oo ay fahamto oo ay ku cibaadaysato oo lagu camal falo waa innaga odayaashiiyo islaamiya madaxda wey kalaamkii rabbi in masaajidkana la dhigo caruurta yareedna lagu karbaasho la yidhaahdo akhrista waxaa halkaa ka muuqanaysa dadkii waajibka ku ahaa inay weydaarteen kalaamka ilaahay mar kastoo qofka mushkilada ay ku timaado isaga u noqdo wuxuu ka dhigan yahay qof ilaahay la hadlaya oo la tashanaya oo weheshanaya ilaahay baa wuxuu tilmaamay faa'iidada uu u leeyahay qur-aanku dadka wuxuu uhi kadalika linuhabita bihi fu'aadaka waratalnaahu tartiila weligoodba ha hadleena kalaamkan waxaan muddada dheera saddex iyo labaatanka sano ah kuugu soo dejinayay si aan qalbigaaga ugu sugo qalbi oo dhanka ugu qiimo badan wuxuu ahaa qalbiga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qalbigaagaan ku sugayaa buu ilaha yidhi qur-aanka maxaad u malaynaysaa qalbigeenna liita ee qalqallooca ah? ee inuu qambabo u dhawaaday kaasaa u baahan qur-aanku inuu qooyo marka qur-aanka waxaa u horeeya qofku weheshanaya xataa haddaanu macnihiisa garanaynin jinka insiga shayaadiinta shubuhaadka waswaaskaasi uu kaga tegaya waa waxiga ilahay inuu heshado waxaa labaada wasaa'ilu tahbiit ka mida waxyaabaha inagu sugi kara iltizaamu sharci اllahi wاlcamal الصaalix in dadku ay diinta ku dheganaadaan oo ay ku wالsalaaةu wasalaamu calى rasuuli اllah wعalى alihi وaصxaabihi اlkiraam aلطayibiin الطaahiriin wعlى الtaabiciina lahm bإxsani ilى ywm اddiin ama bacd cibaad allah usiikum wanafsiya bitaqwa اllah walaalayaal waxaynu khudbadeena kaga hadlaynaa shayga loo yaqaano wasaa'il الthabaati calى diin اllah waxyaabaha kaa caawin kara inaad ku sugnaato diinta ilaahay oo aanad ka duulin mawduuca waxaynu doorannay waa muhiim maanta liasbaabin kaiira waa cidda sababo badan daraaddeed waxaynu arkaynaa caalamka oo runtii waxyaabaha qofka muslimkaa weydaarinaya diinta maanta way ku badan yihin xagga dambe anaynu ka sheegi doonaa insha allah waxaa kugu sugi kara diinta ilaahay inaad haysato waa raasamaalkii keliyaha waa aayatiinki hadduu qofku waayo diinta ilaahay weydaartana dhab iyo dheeldheel mid kastaba ha u dhaaftee dad iyo dunya wax anfacayaa ma jiro adduun iyo aakhiro labadaba wuu eedaabayaa sirac buu ku noolaan maa fi sacaada fi dunya walaa fi laakhira mujtamaca diin waaya duunye iyo dal midna waxba uma taro dadka muslimiinta haddaynu saasaynu aaminsannahay raasamaalka keliyaynu haysanaana waa isaga cabduu calayha binnawaaj nebi maxamed wuxuu leeyahy gowsdambeedka ku xajista waxaa kugu ilaalin kara u horeeya waxa weeye aliqbaalu cala alqur'aan wa calaa kalaam illah ilaahay kalaamkiisa in lagu jahaysto oo dadku ahlulqur'aan ay odayga islaamta madaxda dhalinyarada waxaa macruufa hadda waxaynu kula dadaalnaa qur-aanka barashadiisa caruurta yaryar yaa kaaga baahi badan ilmaha yar mukalafba maaha qaangaadhba maaha xilba ma sahro lama xisaabtamayo ciddii la doonayo kalaamka ilaahay inay barato oo ay dhadhamiso oo ay fahamto oo ay ku cibaadaysato oo lagu camal falo waa innaga odayaashiiyo islaamiya madaxda wey kalaamkii rabbi in masaajidkana la dhigo caruurta yareedna lagu karbaasho la yidhaahdo akhrista waxaa halkaa ka muuqanaysa dadkii waajibka ku ahaa inay weydaarteen kalaamka ilaahay mar kastoo qofka mushkilada ay ku timaado isaga u noqdo wuxuu ka dhigan yahay qof ilaahay la hadlaya oo la tashanaya oo weheshanaya ilaahay baa wuxuu tilmaamay faa'iidada uu u leeyahay qur-aanku dadka wuxuu hi kadalika linuhabbita bihi fu'aadaka waratalnaahu tartiila weligood ma ha hadleena kalaamkan waxaan muddada dheera saddex iyo labaatanka sano ah kuugu soo dejinayay si aan qalbigaaga ugu sugo qalbi oo dhanka ugu qiimo badan wuxuu ahaa qalbiga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qalbigaagaan ku sugayaa buu ilahay yihi qur-aanku maxaad u malaynaysaa qalbigeenna liita ee ah ee inuu qondabo u dhawaaray kaasaa u baahan qur-aanku inuu qooyo marka qur-aanka waxaa u horeeya qofku uu heshanaya ee xataa haddaanu macnihiisa garanaynin jinka insiga shayaadiinta shubuhaadka waswaaskaasi uu kaga tegaya waa waxiga ilahay inuu heshado waxaa labaado wasaa'ilu tafbiit ka mida ah waxyaabaha inagu sugi kara iltizaamu sharci اllahi waalcamal الsaalix in dadku ay diinta ku dheganaadaan oo ay ku dhaqmaan oo camalka saalix iyo cibaadada suubana badiyaan taasibaa sharciga ilaahay iyo camalka wanaagsan waxyaabaha inagu ilaalinayo weeye inaynu waxyigan inaynu dhowrsoonaano diinta xijisano yuhabbit اllahu aladiina aamanu biاlqowli haabiti fi اlxayaati اdunya wa fi اlaakhira wuxuu ilaahay tilmaamay dadka iimaanka leh ilaahay inuu ku sugayo diinta adduunyada iyo markay qabriga galaan labadaba marka qofkii ku sugnaa adduunyada waxyigan baa qabrigana ku sugmaya kii iska weydaartay wuxuu u dhowaya qabrigana inu weydaarto labadaasuu ilaahay israaciyay adduun iyo aakhiraba waxyaabaha inaga caawinaya waxaa ka mida tadabburu qisasi اlanbiyaai waالsaalixiin adduunyada inagu umaynaan horeyn soo jireen iyo sooyaal bay lahayd dad wanaagsan baa inooga horeeyey nolosha waa la soo tijaabiyey wixii lagu guulaysiiyo wixii lagu fashilmayba qisooyinka inaad akhrido dad badani noofelada iyo sheekooyinka kale u hellayn laakiin qisaska qur-aanku uu ka warramayo ama axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam laha alcibaru walmustafaadaat cibrooyin iyo casharay leeyihin qisooyinkaas oo markaa culimada sharxaysa qisada ay sheegaan waxaa odhanaya waxaynu ka faa'idaysanaynaa waxaa iyo waxaa iyo waxaa nolosha soo socota kuu sixi kara iyo ku jirtaba ilaahay baa wuxuu uhi wakula naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuhabitu bihi fu'aadak qisooyinkaa rusushu ay leeyihiin waxaan kuu sheegayaa waa qisooyin sugi kara qalbigaaga baa ilahay ma warku in nebi maxamed u khitaabka ama la hadalku keligii ku kooban waa qof walba maa nuhabitu bihi fu'aadak qisaskaa waxaa ku jira wax badan oo qalbigaaga sugi kara baa ilahay subxaana wa tacaala markaad akhrido qisatu asxaabi اlkhuduud dad bani aadamahoo la qabanayo la moofaynayo oo dab la gelinayo diinu lagu dilayo markaad aragto nimankii fircoon uu sacabaynayo u kursi baan idi siinayaa markay ashahaateen u laynayo waxaad arkaysaa wax badan baa kuu kordhayo qofku uu odhanayaasho weligeedba ay soo ahayd dee si dadkaasi u fashilmin ay u adiguna u guulayso waxyaabaha kaa saacidi kara waxaa ka mid a ah adducaa inaynu ducaysano oo insaanka muminka ahi mar walba awoodda ilaahay ayuu ku tiirsan yahay arukn arakiin tiirka adaga ilaahay buu ku tiirsan yahay qur-aanka ina baraya iyo sunada rasuulka salى اllahu alayhi wasalam muminiintu waxay ku ducaysan jireen rabbana laa tusi quluubana bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxmata inaka anta alwahaab ilaah qalbigeyga hadu qalbiga waxa duwaa wuu badan yahay ilaah qalbigeyga haduwi ayay ku ducaysanayeen ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ilaahayow sabirka nagu shub oo sabir nasii oo waktigaa caduu simbirraxan jira inuu qofku ciiri jiray oo diinta ka dhici jire ilaahw nagu oo nasriga nasii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ducadiisii waxay u badnayd yaa muqaliba alquluub habit qalbii calaa diini ilaa quluubta gedgediyow qalbigayga waxaad ku sugtaa diintaada caaisha way la yaabto waxay tihi nebi maxamedow ma nebigiibaa warwaraybayt oo qalbigiisii u warwaray oo iimaankii oo islaamnimadii markaa waxay tii aad baad u badisaa wuxuu markaa rasuulku ugu jawaabay sala allahu calayhi wasalam alsbuucu alquluubu bayna usbucayni min asaabic araxmaani yuqalibuha kayfa yashaa qalbiga bani aadamka ama quluubtu waxay ku jirtaa faraha ilaahay laba farood oo kamida udhaxaysa wuu rogrogaa kuu doonayuu ka ridaa ah. marka sidhii yar buu insaanku u dhaxlaa oo waa ka kasii warramay aakhiru zamaanka in gobolku markuu dhacay iyo waagu ay isweydaarsanaan doonaan xagga diinta ku jirideeda iyo ka bixidheeda mid baa iminka soo islaamaya mid kalea goor loo baxaya kii soo islaamay baa sii gaaloobaya markaa dadkiibaa gaalnimadii la fududaanaysa waxyaabaha inagu sugi karaa waxaa ka mid ah alxirsu calaa an yasluka ariiqa asaxiix waddadaa wanaagsan uu nebi maxamed inoo jeexay calayhi salaatu wasalaam inuu qofku ku dadaalo manhajkaa sugana saxda ah inuu qofku dadaalo waxyaabaha inaga caawin kara wey ah, taasina waa tuu tijaabinaya ninkii hiraqle loo je ninkii madaxda ka ahaa romanka ama nimankii reer yurub isagoo waraysanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu soo baxay ayaa wuxuu hi cid horta aqoon u lahoo carabtii ka ma joogaan abi sufyaan baa markaa meesha joogo gaal ba ahaa waa kii waraysta su-aaluhu weydiiyey waxaa ahaa dadku miyay soo biirayaanoo way soo kordhayaan isaga rumeeyey nabi eh, maxamedka aada sheegayso mise way sii yaraanayaan maya way soo biirayaan buui ninkaa wax rumeeye mooye wax ka gaaloobaba mahaynaba wuxuu ku jawaabay wakadalika aliimaan xiina yukhaalitu lquluub aw fii quluubi cabd aw alcibaad iimaanka caynkaasi buui markuu qalbiga addoonka galo uu kusii adkaadaau marka taasi waxay sheegaysaa buui manhajkiisu inuu sax yahay wadaduu dadka ku hagayaa inay saxta isagoon islaamidu caynkaa ayuu ninkaas sidaa leeyahay waxyaabaha inaga caawin karo waxaa ka mid a ah atarbiya aliimaaniya dadka in rabaayad fiican la siiyo tarbiyadu waxa weeye cilmiga iyo aqoonta oo camalkooda dadka la baro dad yaryar iyo dad waaweynba rabaayad iyo tarbiyad marka la yidhaahdo dadku waxay moodaan inay carruurta iyo ciyaalku u baahan yihiin dadka waaweyn baa rabaayadda ugu baahi badan fahmayana sirtiiyo xikmadbay leedahay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam markuu dadka tarbiyadaynayay dad waaweyn buu tarbiyadaynayay tarbiyadaasina waa waxay ahayd sucuubadii iyo dhibaatadii adkayd waxay kaga soo gudbeen dad la dhisay bay la dhisay khabaab iyo bilaal iyo suhaybi asxaabtaasoo dhammi marka la garaacaye la dhibayay waxay kaga soo gudbeen dad rabaysan bay ahaanoo hadaf leh marka maantana waxay isku dayaan ummadaha shisheeye inay siday doonayaan dadka inoogu inoogu rabeeyaan wax allo waxaa soo agabe la baahinayo iyo waxaa la sheegayo dad baa wax la gashanayaa siday doonayaan ay u rabaysanayaan marka taasina waa inaan ku xisaabtanaa weliba alajyaal alqaadima qarniga soo socda rag iyo dumarba leh ee ina bedelaya ee diin iyo dadba inaga nasin doona in rabaayadooda lagu dadaalo waxyaalaha diinta inaga caawinaya inay ku sugnaadaan waxaa ka mid a ah cadamu tacarudi qofka wixii fitno ku keeni kara ee diintiisa ka fasahaadin kara ama daluu tegaya ha ahaado ama daduu la saaxiibaya ha ahaado inuu ka durko oo iska daayo oo aan u eegin danac kale sidaa daraaddeed laabudda an nacrif bawaaطina alfitan waxaa laga maarmaana ah markaa meelaha qofku uu ku fitnoobi kara diinta ka aafayn kara ee uu ka feejignaanayo inaynu baraarujinno waxaa ka mid a ah fitnada maalka dadka qaarkood musiibadu maalkaasee u gashay iyagoo maalkii ku dadaalaya iyagoo maalkii la xajeclaynaya iyagoo maslaxad eegaya ayaa si yar yar diintiisii uga tegaya markaasuu xaaraan u qaadanaya ribadiibuu badheeraya qishkiibuu ubadeen u badheerayaa sidaad ku xasilisaa maal iyo maalkaagu yuu naaqusin waa dabaqada tijaarta la yidhaahdo fitnadoodu maalkay kaga timaadaa inta badan sidaa daraaddeed baa qur-aanku uu aada uga digaa innamaa amwaalukum wa wlaadukum fitna dadkiinna iyo duunyadiinu diin la-aan bay sababi karaa da ilahay ilaahay baa wuxuu ka warramay nimankii munaafiqiinta ahaa halka cudurkaasi uu ka raacay waxaa u badnaa maalka wa minhum man caahada allah lain aataanaa min fadli lanasadaqana walanakunan min asaalixiin waa munaafiqiintii mid ka mid a ah hadlaya wuxuu leeya wallaahi waan dhaartay hadduu waan imika waan yara busaarasanahay hadduu ilaahay ii badiyo oo xoolaha u biiriyo wille inaan sadaqa bixin doono oo dadka wanaagsan ka mid noqon doono baashii markuu hela usii biirtana diintunbuu kasii durkaa diintuu kasii fogaadaa ilaa uu cudurkaa nifaaq bartanka u galay waxaa ka mida ah fitnada aynu iska ilaalinayna fitnatuljaah qofku isagoo maal waabu iska haystaa qaxwiisii u haystaaye magac raadisa magac raadisa oo madaxnimo iyo kursi iyo siifiigu ha ku hagaago iyo waxaasaa la odhan jiray waxaasuu shaydaanku sawiraya iyo ragbu waxu u noqdee adiguna wax noqo kursiga dabada isaanoo igu riixa ayuu leeyahay markaa kolku kursigaa fuulo waxaa laga yaabaa hadduu doono sheekh iyo wadaadba ha ahaadee in uu xareeraha eegu ihahdo talow kursigaa miyaad ka tagtaa waxbay sheeg sheegayaan isagoo iska xejista wallahi haddaad qaanuunkaa ka hor tagto kursigaad waayo haddaad mawqifkaa qaadato maslaxadaasaad waaye oo maanta hore u socon kari mays haye markaa dabeetana waxaa dhacaysa tanaasul inta badanna qofku markuu dhex kala dadaan diin u adeegayn saddex midun bay noqonaysa in isaga la tuuro iyo inuu manhajkiisii xaqiijiyo iyo inuu tanaasulo midi suuragal maaha way adag tahay dad ka badan inuu muquuniyaa way adagtay laakiin labada kalaa suuragala ah, in isagii la eriyo oo daaqada laga tuuruu ka baxo iyo inuu tanaasulo tanaasulkaasaanu ibliisku u sallaxayaao uu leeyahay maanta marxaladii nin weyn baad ahaydoo marxalada aad soo gaadhayd ma ka tanaasuli kartide bal dadkuba siday u bateena iska warwareen maalin dan yar buu diintiisii ka ayuu ayuu siisanayaa yabiicu diinahu bicaradin min addunya qaliil saa uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam lidaalik baa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uga digoo la yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashay yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati dunya walaa tutic man akfalna qalbahu can dikrina watabaca hawaahu wa kaana amruhu furuta adigoo madaxtinimo iyo ilaashanaya magac iyo mansab dadka ducafadaha ka tegina diinta ku toosan oo kuwa xadgudbayaashaha raaci baa rasuulka lagu yiri sala allahu calayhi wasalam marka taasina aad bay u badan tahay qofku wuxuu ilaalinayaa waa diinta ilaahay diinta ilaahay haddii la dayacana mowqifkiisa xaqa waa inuu qaato fitanka waxaa ka mida fitwadan ka timaada dumarka oo mar waxaa laga yaabaa ninka xaaskiisu inay fitnayso sidaa ilahay uri yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum waawlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum ubadkiina iyo ooriyihiina waxaa ka mida qaar cadowa baa ilahay oo idin fitnayn kara ee ka feejignaada cadow yaa kuugu dhowaalay dee ubadka waa cadow way ku agjiifaan haddana cadowgu ilaahay kugu tilmaa hadii alxidhaalo laga dhigo la idhaahdo bal waxaad garatay cadowga kuugu dhow dee qur-aankaaga inoo cayimayba waa ubadkii iyo ooridii say cadow u noqonayaan ama dadkan u dadaalayeen u ordaye dee hadday ilaahay kuseejiyaan ay aakhiro kuseejiyaan ay cadaab ku horseedaan maxaa kuu haray hadii mustaqbalkii kaa dhinto maxay ku anfacayaan ma qabrigay kula galayaan ma qiyaamahay ku shafeecayaan intiiba ku weydaaniyeen lidaalik buu rasuulku sala allahu calayh wasalam isagoo ka digayaa wuxuu lahaa alwaladu majbanatun mabkhanatun maxzana waa xadiid saxeix ubadku qofka fulay bay ka dhigi karaan bakhayl bay ka dhigi karaan mid warwaro oo noloshu macno u samayn weydo oo murugaysan bay ka dhigi karaan hadday hagaagi waayaan marka taana aad baynu uga feejignaanaynaa da maanta fitnada in fara badan yuhuudda iyo ay ku fasahaadiyaan gaalada waxaa ka mid ah shahawaadka waxa qaawan iyo dumarka iyo sigiska iyo qurunka aad arkayso meel walo wax laga sii daynayaba ishii baa laga wasakhaynaya daayarta waxaa lagu qabsadaa qaawanaanta iyo cawrada iyo ceebta ayaa lagu qabsadaa kuwaasaa diinta laga saaraa kuwaasaa lagu duufsadaa idan markaa qofku waa inuu feejignaado ishiisa iyo xubnihiisa waa inuu ilaaliyaa ilaahay baa ugu necmeeyey subxaana wa tacaala nicmada ilaahay waana xaaraana ku isticmaalin fitankaas waxaa ka mida ah alidihaad waطuqyaan dadka had iyo jeer muslimiinta iimaankooda lagu haystay aqaliyaadka caalamka waynu inagu waxaynu dad iska eh, dalkoodii iyo diintoodii jooga oo wax badani ay ka maqan yihiin baynu markaasaynu garan lanahay nicmooyinka ilaahayuna sii waxaad arkaysaa caalamka aqaliyaad dad laga tiro badan yahay oo muslimiina oo diintoodii lagu dhibayo oo dalkoodii laga qaxinayo hooyadii caruurtoodiiba sidaa ilaahay uu kaga waramay asxaabul ukduud la gubayo oo la naarayo oo cid iyo ciirsi toona aan haysanin oo filistiin ay kow ka yihiin intaa ashaashadaa ka daawanaysaan oo dhan oo united nationkiiyo wixii la sheegi jiray oo dhan iyo qaramadii midoobay iyo xuquuqul insaankiiyo kama hadlaan marka muslimna dilayo xabad gaala marka la taabtaabay soo kacaan marxaladaaso marxaladaasoo kale waa marxaladaha qofka diintiisa weydaaran karo ee odhan karo dabkaa horta iskaga baxmaduun taasina waa waa wakti u baahan yahy inuu diintiisa haysto wakadalik ahabaatu cala almanhaj waxaa ka mid a waxyaabaha mawaatin ulfitan manhajkiisa inuu ilaashado oo ku sugnaado laga yaabaa qofku isagoo diinba doonaya oo jecelba diinti in fahamku haddana uu ku qalloocdo oo kadibna isagoo diintii duminaya ama bidca ku soconaya inuu u qaato inuu hagaagsan yahay wayaxsabuuna annahum yuxsinuuna sucan kuwaa ilaahay waxay moodayaan iyagoo wax qarinaya inay wax hagaajinayaan ahabaatu cinda almamaat waxaa muhiima ah inuu qofku ku dadaalo marka uu sii dhimanayo isaga iyo cidii ag joogtaaba in diinta lagu sugnaado wakhtigaa isaga ah oo qofka towxiidka loogu celceliyo isaguna bay-ada meesha wanaagsan iyo asxaabta wanaagsan uu doorto si ilaahay u waafajiyo khaatumada ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazlu calayhim almalaa'ika alaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun waa malaa'igtii oo u bushaaraynaysa ay sii dhimanayaan awliyada ilaahay marka waxyaabahaas waxay ka mid yihiin waa mawaadin ulfitan meelaha uu qofku fitnoogu diintiisa seego maanta waaligaasoo waxaad arkaysaa dad badan oo soomaalidii ka mid ah u badnaadeen sida kuwa mutacalimiinta sheeganaya in badan baa waxay ka doodayaan ama waxay ka kaftamayaan ama waxay ku dheeldheelayaan waxyigii ilaahay iyo qur-aanka iyo islaamka iyo mabaadidii lama taabtaankahay diinteennu waa hawaabit iyo mutahayiraat waxyaabaha qaarkood waa hawaabit baa laydhaha way sugan oo waktiga iyo zamanka iyo qarniga midna ma bedelo wixii kusoo qur-aanka kariimkaa ku soo arooree daliil sugan ku sugmay sida xuduudda cuquubaadka waxyaabahaas caqiidada la xidhiidha way sugan lama taabto kuwaasaa laga yaaba inay ka doodayaanoo ay ka hadlayaan muxuu nebigu saa yeelay muxuu ilaahay saa odhan waya arrintaas ka dood bay u baahan tahay maaha in eh, dadka qaarkood ay xuurtaystaan oo dadka waxay doonayaan ay u sheegaan marka lagama doodi karo arrimaha waxyiga ku sugmay daliilka qadciga ah waxyaabaha mutaqayiraadka ah waxaa ka mid a ah wixii si caama la inoogu sheegay oo loo eegayo maslaxadda iyo mafaasidda maxaa dadka dhib ugu jira maxaase dheer waasaa dooddu ay geli kartaa laakiin hadda waxyaabaha ay ka doodayaan dad badani maaha wixii laga doodi lahaa ee waa shay qur-aanku uu sheegay oo waxyiga ku sugan kol haddii aayad sugani ay sheegayso oo aan mansuuqahayn iyo xadiid nebiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam waxaa la isla eegayaa uun aayaddaa iyo daliilkaasi ma ku cadya hadduu ku cadya facala ra'si walcayn samicnaa waadacnaa qufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir saasaa la odhanaya idan dadka waxaa aboon in lagu waaniyo oo lagala hadlo oo loo sheego inuu qofku ilaashado asaaladiisii iyo raasamaalkiisii iyo caqiidadiisii inuu ilaashado oo ayaamahan yar uu joogo anfaco weexaysanayo iyo waxyaabaha aynu soo sheegnay waxba uma kordhin kara mana badbaadinaya ilaahay agtiisa uu ku hanaagsanaya allahuma arina alxaqa xaqa warsuqna tibaaca wa albaaila baaila warsuqna tinaaba wa albaaila baaila warsuqna tinaaba allahuma ashfi mardaana wacaafi mubtalaana warxam mowtana watammim nicmataka calayna ya arxam araaximiin allahuma ansur اlislaama wاlmuslimiin allahuma ansur اlislaama wاlmuslimiin allahuma ansur اlmujaahidiina fi sabiilika fi kuli makani ya arxam الraaximiin waakhiru dacwana an alxamdu lilahi rab اlcaalamiin